bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin wajura bilfadxati maa laa yansarif maa lam yudaf ow yaku bacda alradif wajcal linaxwi yafcalaani nnuuna rafcan watadciina watas'aluuna waxadfuha liljasbi wاlnasbi sima ka lam takuni litaruumi madlama wasamim muctalan min alasmaa'i ma kalmustafa wاlmurtaqi makaarima falأwl اlإcraabu fiihi qudira jamiicuhu wahuwa aladii qad qusira wثani manquusu wanasbuhu dahr warafcuhu yunwa kada ayضa yujar waayu ficlin aakhiru minhu alif awaawun aw yaءun famuctalan curif falأlif anwi fiihi غayra اljasmi waabdi nasba maaka yadcu yarmi wاrafca fiihi manwi waxdif jaazima ثalaaثahuna taqdi xukma wa jura ku jar bilfadxati fadxa ku jar maa kii laa yansarifu aan sarfoomaynin maa lam yudaf waa inta aan la idaafaynin ow yaku usan ahaanin radifa mid fangalay bacda al al gadaasheeda waxaan ku soo jirnay baabu niyaabaati waxyaabihii niyaabada lagu icraabayey oo khaasatan qaybtii asmaada ayaan ku jirnay waxaa noo dembeeyey xarake xarake ka naa'ib noqoni jamcumuanai saalim ama maa jumica bialifin wataain masiidatayni xaalatu nasbada fadxa eshii lagu nasbin lahaa waxaa ka naa'ib noqonay kasra arrinkaasaa noo dembeeyey halkanna wuxuu sheegayaa mawdic labaad ismaada ka mid ah xarake ay xarake ka naa'ib noqoni mowdica labaadna waa alismu aladii laa yansarif ismiga aan sarfiga aqbalaynin ismi aan sarfi aqbalaynin sarfi maxaa la yidhaahdaa naxwiyiinta sarfi waxaa loo yaqaanaa saddex wej ayay isugu khilaafsan yihiin wejka u xoog badanee raajixa musanifkana uu maraya waa tanwiin tanwiinu tamkiin ayaa sarfi loo yaqaanaa baabu maa laa yansarif insha allahu tacaala marka aan gaarnana wuxuu dhihi doonaa yuu ka bilaabi doonaa asarfu tanwiinun ataa mubayinan macnan bihi yakuunu lismu amkana sarfiga waa tanwiin tanwiinkaasoo tusinayo macna macnaha sababkiina ismiga amkana uu ku noqonayo macnahaasina waa ismiga inuu ka nabadgelay shabahu lxarfi iyo shabahulficli labadaba tanwiinka macnaha tusinayo tanwiinu tamkiin baa loo yaqaanaa tanwiinu sarfina waa loo yaqaanaa tanwiinkaasaa sarfi loo yaqaana cinda aljumhuur musanifka madhabkiisana uu yahay qolo kale waxay leeyihiin kasre in lagu jaro ayaa sarfi la yidhaahdaa qolo saddexaad tanwiin iyo kasroo la isku daray mid kastaba ha la yidhaahdee ismiga sarfiga in laga manciyo waxaa keena shabbihid ficli uu shabbahay oo ismiga ficli haddii uu shabbaho tanwiinu sarfi waa laga mancini kasre in lagu jaraana waa laga mancini cillooyinka keenaya ismiga ma la yansarif inuu noqdee ficli uu shabbahana iyo cilooyinkaa sida ficli ay u shabbahsiinayaan ismiga insha allahu tacaala baabkiisaan ugu tegi doonnaa ismiga maqsuudka haddeer waxa weeyaan ismiga laa yansarif mar haddii uu yahay xaalatuljarka meeshii lagu jari lahaa ayaa fadxa lagu jari fadxadana waxay ka naa'ib noqonay kasra xataa haddii xarakadu ay muqadar tahay kasra meeshii la qadari lahaa fadxa la qadari oo marartu bimuusaa baa tiri albaau xarfu jarin muusaa majruurun bilbaa wa calaamatu jarihi fadxatun muqadaratun calaa aakhirihi niyaabatan can ilkasra fadxa la qadarayaa kasre la qadari maayo waayo fadxadani ee ismiga haddii muqadar xarakadiisa ay tahay haddii daahir ay tahayba maalaayansarifnimo ka bixi maayo mar hadduusan ka baxayninna fadxa unbaa lagu jaray hal la qadaro ama yaan la qadarin waaya ismiga maalaayansarifka ah maalaayansarifnimada waxaa ka saaraya isagoo maalaayansarif ahaan jirin munsarifna u celinayaayo kasre in lagu jaro keenayaa laba arrimood labada arrimood waa ismigii in la idaafeeyo mar hadduu mudaaf noqdo ismiga munsarif buu noqoni kasraana lagu jari waxaa lamida ah ismiga al haddii la geliyo sababka ismiga munsarif idaafe iyo al ay uga dhigayaanna waxa weeyaan ismiga markii hore maa laa yansarif waxaa ka dhigaya shabihiid ficli uu shabahay hee alya idaafa min khawaasil asmaab ka mid yihiin asmaada waxyaabihii u khaaska ahaa ayay ka mid yihiin ismigii ficli shabbahaya min khawaas alasmaa haddii la geliyo shabihii baa daciifaya shabihiddii ficli uu shabahaya ayaa daciifi mar hadduu daciifayna asalkiisii ayuu u noqonayaayo munsarifnimadii kasraa lagu jarayaa waayahay ismiga maalaa yansarifka dii la idaafeeyo ama an geliyo munsarif in laga dhigaa waa laazim mawaadic kaleoo ismigii maalaa yansarifka ah munsarif looga dhigaa jira insha allahu tacaala meeshiisaan ku gaari doonnaa munaasaba ka mid oo daruura ka mid ahoo wuu sheegi doonaa insha allah wa jura bilfatxati jura ficli maadiyoo majhuul loo bineeyey in laga dhigaa waa bannaantay asluhu jurira isagoo jurira ahaan lahaa ayaa bacda faa'il kelimati waxaa kulmay laba xarafoo mutajaanisa laba xarafoo isu jinsiyoobe labara weeye e, ida ijtamaca xarfaani mutajaanisani bacda faa'il kelimati udqima axaduhuma fi alaakhar bishardi iskaani alawalu wa taxriiki aani qaacida sarfiya awe laba xarafoo mutajaanisa fada gadaasheeda haddii ay dhacaan in laisku idqaamaa laazim weeye cinda sarfiyiin laakiin kan hore labada xaraf midka hore aa la reebaya kan dambena waa la sukuunini juurina soo ma ra'da hore kasraha ka qaad sukuun haleeshii ra'da dambena ku idqaam jurra waa ficil maadiyo majhuul loo biniy jurra waa la jaray waxaa bannaan ficlu amar in laga dhigo isna la idqaamay oo jurra jar la yidhahdo amar laga dhigo asalkiisana ujrur buu ahaa ficlu amarkiisi isagoo ujrurah ficlu amarka iyo ficliga mudaaricee majzuumka ah labada aakhirulkitaab wuxuu ku keeni doonaa musanifka idqaamkooda jaa'is inuu yahay waajib ma aha ficlu amarka idqaamkiisa waa jaa'is waajib ma aha laakiin in la idqaamaa waa bannaan tahay ujurur asagoo ah in la idqaamaa haddii la doono labadan ra ee in laisku idqaama la doonayo tan hore in la sukuuniyaa laazima mar haddii tan hore in la sukuuniyo la doonayo damaha saaran ka qaaday jiimka saar oo damaha xarakadiisii naqli araban lilidqaam jiimka saar jiimka markaa saarto hamatu wasligii way iska dhici ilaa jiimka reebitaankiisa lagu gaaraya markii horeba ra'da dambena waa reeban tahay iltiqaau saakinayn labada ra intaad isku idqaamto ra'da dambe xarakee saddex xarakaana kugu bannaan damme itbaaci oo jiimka damihiisa ra'da dambe itbaaci oo jurru dheh waa bannaan tahay fadxa ku iltiqaau saakinayn dartii u kasri juri saddexda xarakaba bannaan wa jura jar bilfadxati fadxa ku jar maa ismiga laa yansarifu aan sarfoomayn maa lam yudaf maada masdariya darfiyaa weeye maa lam yudaf muddata cadami idaafatihi intaan la idaafaynin wey maa lam yudaf waa inta aan la idaafaynin ow yaku uusan ahaanin radifa mid fangalay bacda al al gadaasheeda mid fangalay oo al ay ka hormartay wjcal inaxwi yafcalaani nuuna rafcan watadciina watas'aluuna waxadfuha liljasbi wanasbi simah ka lam takuni litaruumi madlama wajcal yeel annuuna nuun rafcan rafca ka yeel linaxwi yafcalaani yafcalaani iyo wixii lamidena uga yeel iyo watadciina iyo watas'aluuna waxadfuhaa nuunta xadafkeeda simatun calaamad weeye liljasmi wanasbi jasme iyo nasbuu u yahay wadaalika ka lam takuuni litaruumi madlama weeye baabu niyaaba asmaada shan mawdic shan baab buu ka gelayay shantii waa ka soo baxnay mala insarif baa u dambeeyey afcaashana laba baab ayuu ka galaa labadii baab ee afcaasha uu ka gelayay kii u horreeyey ayuu halkan ka bilaabayaa waa afcaasha loo yaqaanaa amhilatu lkhamsa ama afcaalu lkhamsa waa ficli mudaaric oo lagu dabadhejiyey alifulithnayn ama waawuljamaaca ama yaau lmu'anasati almukhaadaba ficligaasa afcaalu lkhamsa ama amhilatu lkhamsa loo yaqaan ficligaa marka la rafcinayo bihabaati nuun ayaa lagu rafcinayo nuun ayaa loo sugay marka la nasbinayo nuunta ayaa laga goyni marka la jasbinayana nuunta ayaa laga goyni waayahay rafcaha baaburafca haddii uu joogo damadii lagu rafcin lahaa waxaa ka naa'ib noqonaya nuun baabunasbe iyo baabuljasme marka uu joogaana sukuunkii lagu jasmin lahaa iyo fatxihii lagu nasbin lahaa xadfu nuun ayaa ka naa'ib noqon intaasu u jeedaa waayahay afcaalu lkhamsa mucrabaadka kale waxyaabaha uu khaaska kale yahay waxaa ka mid ah kelimada la icraabayo iyo calaamatulicraabkii kelimo kalaa ka faslini miaal yadribaani ficligan mudaaric calaamatu rafcadiisa nuunta weeye aliftoo faacilaana dhexda ku jirto ka kala faslini waa laqzi xataa la sameeyo laisku halxiraaleeyo kelima mucrab oo kelimada icraabkeeda iyo iida kelimo kale ay kala faslin waa afcaalu lhamsa dhexda ku jira wajcal ficlu amar laba mafcuul bay qaadani annuuna mafcuululawalkii ka dhig rafcanna mafcuulu aani linaxwi yafcalaanina ijcal ku tacalluji waa icraabkii aan marnay icraab fiican wey wajcal yel annuuna nuun rafcan rafca ka yel linaxwi yafcalaanina oga yel waxaa kaloo bannaan an nuuna mafcuulul awal ka dhig linaxwi yafcalaanina mafcuulu aani jaara majruur waayahay rafcan tamyiiznima ku nasbi taana waa bannaan tahay macnihiina wuxuu noqonayaa wajcal yeel an nuuna nuun kaa'inan linaxwi yafcalaani wa tadciina wa afcaasha iyo wax lamida mid u sugan rafcan waqta rafcinna u sugan wa xadfuhaa nuunta xadafkeeda simatun calaamad weeye liljasmi jasmay calaamad u tahay iyo wanasbi nasba nuunta mar haddii laga gooyo ficligaa waa mansuub ama waa majzuum calaamad bay xadafka nuunta la gooyay ayaa calaamad wuxuu u yahay ficliga inuu nasbisan yahay ama jasmisan yahay wadalika ka lam takuunii litaruumi madlama takuunii yadii baa laga gooy aliftii waxaan ujeedaa nuuntii baa laga gooyey calaamad waxay u tahay ficliga inuu jasmisan litaruumii ficligaa nuuntii waa laga gooye calaamadu waxay u tahay ficliga inuu nasbisan yahay an waajibnimo loo xadfay bacda laamil juxuud ayaa nasbinaysa kalam takuunay gabaryahayni ahaan maysid litaruumii qaabilatan mid yeeliyo aqbali litaruumii inaad dalabto madlamata dulmi inaad dalabto wsmi muctlan min alasmaa'i maka almustafa wlmurtaqi makaarima falawalu licraabu fiihi qudira jamiicuhu wahuwa aladii qad qusira wathani manquusun wanasbuhu dahar warafcuhu yunwa kada aydan yujar wasami ku magacow maa shayga kalmustafaa walmurtaqii makaarima lamida muctalan muctal ku magacow min alasmaa'i asmaada xaal uu ka mid yahay falawalu kan hore alicraabu icraab qudira waa la qadaray icraabkaa fiihi awalka lagu qadaray jamiicuhu icraabka dhammaantii ayaa la qadaray wa huwa ka alladii kii weeye qad qusira maqsuur laga dhigay waaani kan dambe manquusun weeye wa nasbuhu nasbihiisa dahara wuu muuqday wa rafcuhu rafcihiyun waa waa la niyooni wayujaru waa la jari aydan noqodee kadaa sida rafcaha loo jari baabu niyaaba ayaan ku jirnay wa khaasatan kii toddobaadee u dambeeyey ayaa noo dhinnaa kaa toddobaadna wuxuu ahaa ficliga muctalul aakhirka ah xaalatul-jasmuu baabuniyaabo ku jiraayoo sukuuneeshii lagu jasmin lahaa xadfu xarfilcilla lagu jasmini haddaba ficliga muctalul aakhirka ahee baabuniyaabo u dambeeyey intuusan ka hadlin ayaa wuxuu ka hadlay munaasiba ahaan ismi muctala iyo qaabka loo icraabo wuxuuna u munaasibaynayaa ficliga muctalul aakhirka ah xaalatuljammada marka uu joogo sukuun meeshii lagu jasmin lahaa waxaa ka naa'ib noqonaya xadfu xarfulcilla arrinkaa keli a ma sheegi doone wuxuu sheegi doonaa ficliga muctalul aakhirka sida loo icraabo waa xaalatu rafcada waxaa lagu rafcina xaalatu nasba waxaa lagu nasbiya xaalatljasma xaalatljasma keli baabu niyaaba kaga jira labada kale icraabkooda waa la qadari doona ama wuu ka daahiri doona haddaba icraabka qaar mar haddii lagu qadarayo ficliga muctalul ah ayaa munaasiba ahaan wuxuu u sheegay ismiga icraabka lagu qadarayo weliba khaasatan ismiga muctalul aakhirka islamarkaana icraabka lagu qadarayo kaasuu munaasiba ahaan u sheegay intan saddexdan beyde halka uu ku qoraye wasamii muctalan min alasmaa'ida ah baabu niyaabo shaqa kuma la'ayo xarakaa la icraabayaa asal ayaa lagu icraabi laakiin xarakadiibaa ama muqadar noqoni ama daahir noqoni munaasiba ahaan taas ayuuna ugu sheegay halkani ee dan kale kama uusan lahayn ismiga muctalul aakhirka ah laba qeyb ayuu u qeybsamaa isbilowga hore labadaa qeyb waxa weeyaan ismi muctala isla markaa jaarin majra saxiix la yidhaahdo iyo ismi muctala ah hayru jaarin majra saxiix labadaa ayuu u qeybsamaa ismiga waa muctal isla markaa jaarin majra saxiix weeyo sida ismi saxiixa ayaa loola dhaqmi oo xaalatu rafcada dama daahira lagu rafcini xaalatu nasbada fadxa daahira lagu nasbina xaalatuljarka kasra daahira lagu jari waa ismi muctala sida saxiixana loola dhaqmayo ismigaa sida saxiixa loola dhaqmayo jaarilmajra saxiix la yidhaahdo waa ismiga ku jirana waaw ama ya islamarkaana sukuun uu ka horeeyo ismiga wow ku jiran wowdana reebitaan ayaa ka horeeya oo xarafka ka horeeya waa reeban yahay sida dalwun oo kale ama ya ku jiran yahay yadaasina sukuuna ka horeeya sida dabyun oo kale iyo shajwun iyo wixii lamid ah ismigaas sida saxiixa loola dhaqmayaa kaa ma aha kan uu ka hadlayo musanif ismigaa jaarin ma jira saxiixa sida saxiixa loo icraabi xaraka daahir ayaa lagu icraabi waxa kale wow iyo ya labadaba wuu ku jiranayaa alifsa kuma jiran karo oo waxaan suuroobi karin alif xaraf ka horey reeban yaha wax jiraba maaha wuxuuse ku jiranayaa wow ama labadaa midu xarafka ka horena waa reeban yahay kaa kama hadlayo marka wuxuu ka hadlayaa ismiga muctalka ah sida saxiixna aan loola dhaqmin ismiga muctalka ahee saxiixahaan aan loola dhaqmin ee muctal ahaan loola dhaqmo laba xaraf keliyuu ku jiradaa alif iyo ya keliya ayuu ku jirani wow kuma jiran karo yacnii ismi mucraba isla markaa wow ku jiraan damana ay ka horaysaa carabiyada laa yuujad wax la heli karaba maaha wax jiran maaha allay leehay hal masalay basriyiin ka soo reebeen kuufiyiinna mid labaad ay ka soo reebeen labaay sheegaan basriyiin waxay sheegaan asmaa'u sitihii aan soo marray baabu rafca marka uu joogo wow waa lagu rafcinay wowdaasi waa annagii soo sheegnay ficliga ismiga laamtiisi wey ee wow zaa'idoo la keenay ma ahae wowdani ismigay ka mid ahayd he waa ismi wow ku jiraan damana ay ka horraysa akhuuka abuuka iyo duu maalin taa basriyiin waa ogol yihiin kuufiyiinna mid labaaday ku daraano ficli mudaaricoo wow ku jiran haddii magac laga dhigto yadcuu baa nin u bixisay yadcuu la bedeli maaye sidiisuu ahaani waana ismi wowuna ku jiran yodama ay ka horayso kuufiyiinaa ku daray laakiin basriyiin ma ogolo waxay leeyihiin ficli mudaaricoo wow ku jiran haddii magac laga dhigto wawdiya ayaa loo bedeli damihiina kasraa loo bedeli oo yadcuu yadcii baa loo bedeli ee yadcuunimadiisa lagu daayni maayo waa yahay asal ahaan ficliga mar ismiga hadduusan jaarin majra saxiix usan ahayn muctalka ah waxa uu ku jiradaa waa alif ama waa ya alif haddii uu ku jiray maqsuur magacaasaa loo yaqaan maqsuur bimacnaa almaxbuus waaye kii la xabisay waxaa maqsuur loogu magacaabay xarakana inay ka daahirtaa yaa laga xabisay oo xarako ka daahiri lama arko ama mamduud ma aha oo mamadna ayaa loo jeedaa mid kastaba ha la yidhaahdee magacaa maqsuur ayaa loo yaqaan saddexda xarakana waa lagu qadari xaalatu rafca xaalatu dama xaalatu rafca xaalatu nasba xaalatuljar saddexda icraabba waa lagu qadari xaalatu rafcada damaa lagu qadari xaalatu nasbada fatxa lagu qadari xaalatuljarka maa laa yansarif hadduusan ahayn kasra lagu qadari maa laa yansarif haddii uu yahayna fatxa lagu qadari waa yahay waa ismiga maqsuur ee alifta ku jiran ismiga manquus ee yada ku jiran saddexda ciraab laba ka mida ah lagu qadari halla way ka daahiri ismiga yada ku jiran manquus magacaasaa loo yaqaana manquus macnihiina waxa weeyaan kii la nusqaamiyey waa la nusqaamiyada waxaa loo jeedaa xarakaatul-icraabka qaar laga nusqaamiyey qaarna wuu ka daahiri qaarna waa lagu qadari ama manquus waxaa loo jeedaa marka la tanwiiniyo yadii baa goy oo la nusqaamini oo qaadin baad leedahay iyo raamin iyo maadin waa yahay si kastaba ha loogu bixiye ismiga manquusa yada ku jiran xaalatu nasbada fatxa ka daahir ajiibuu daaci allahi xaalatu rafcada damaa lagu qadari xaalatu nasbadana xaalatjarkana kasraa lagu qadari laftiisa waa hadduusan malayansarif ahayne wakaa intaasu ka hadlaya ami ficligaa sama toban ficlioo wuxuu ka mid yahay marna laba mafcuul qaato marna mafcuulka labaad xarfuljar ku gaaro toban ficli oo waxaa jira mar toos laba mafcuul u wada nasbiyo marna mafcuulu aaniga ayaa waxay ku gaaraan xarfuljar samaadan ayaa ka mida ah. samaa laba mafcuul bay mar nasbisaa marna mafcuulu aaniga ayay ba ku gaartaa haddeer labadii mafcuuluu toos u siiyey sami muctallan wa mafcuulu aanigii maada dambena mafcuulul awalkii weeye baabu nakira walmacrifana waxaan ku mari doonaa isagoo mafcuulul toos u siiyey mafcuulu aanigana ba ku gaarsiiyeyna waa arki doonaa insha allahu tacaala wa sami ku magacow muctalan muctal ku magacow min alasmaa'i asmaada xaal uu ka mid yahay maa shay maadaa dambe mafcuulul ah muctallanna mafcuulu aanigii weeye wasami ku magacaw muctallan muctal ku magacow min alasmaaidana maadu ayuu xaalo ka yahay min alasmaai asmaa xaal uu ka mid yahay maa shay muctal ku magacow kalmustafaa mustafaa la mid ah waa ismigii ku jirana iyo wlmurtaqii murtaqii lamid ah waa ismigii yada ku jirana almustafaa kii la doortay iyo walmurtaqii kii fuulayee korayey makaarima daraja makaarima karaamooyin darajadooda korayay Eh, falwalu kan hore mustafihii weeye waa kii alifta ku jirana alicraabu icraab qudira icraabka waa la qadaray fiihi awalka dhexdii ayaa lagu qadaray jamiicuhu icraabka dhammaantii ayaa lagu qadaray wa huwa kaa aladii kii weeye qad qusira maqsuur laga dhigaye falwalu mubtada weeye alicraabuna mubtada labaad weeye qudira ficliga majhuulka loo binaye naa'ibulfaacilkiisa damiir mustatiro alicraabuda u noqonaya jamiicuhuna qudira naaibulfaacilkiisuu towkiidinaya fiihi damiirka kujarabjurka qudiruu ku tacalluqi damiirkana awalkuu u noqoni waana raabidkii qudira jumladeedoo khabar ahayd oo alicraab khabar u ahayd alicraabu iyo qudira jumladoo iswadataana waxay khabar ka tahay falawalu wada hore jumlada falawalu jumlatun kubraa fii dimniha jumlatun suqra alicraabu jumladeedana jumlatun suqraa fii dimni jumlatin kubra dhan kale haddaad ka eegto jumlatun kubraa bay noqonayo dee qudiraa ka dhex dhalatay daatulwajhayn insha alla meeshabaw ishtiqaalan ku mari doontaa jamiicuhuda waxaan ku tawkiidinay qudira naaibulfaacilkeeda waxaa bannaan jamiicuhuda lafteeda naaibulfaacil in laga dhigo waxaa kaloo bannaan fiihi damiirkiisa in lagu tawkiidiyo jamiicihii la yidhahdana waa bannaan tahay wa huwa kaa aladii kii weeye qad qudira qad qusira la qasriyey wa aalikan dambe manquusun manquus weeye murtaqiidii weeye kii ku jirana waa manquus wa nasbuhu nasbihii dahara wuu muuqday wa rafcuhu rafcihiina yunwaa waa la niyooni wayujaru waa la jaray aydan noqodee kadaa kaa hore xaal uu la mid yahay wa ayu ficlin aakhirun minhu alif oo waawun ow yaaun famuctalan curif wa ayu ficlin ficli kasta kaana uu ahaaday aakhirun aakhir aakhirka oo minhu ficliga xaggii ka ahaaday alifan alif uu yahay oo waawun wow ow yaaun ya xaggii ka ahaatay ayaa aakhirkiis ahaatay famuctalan facurifa ka waxaa lagu yaqaanaa muctalan yani wuxuu ka hadlayaa baabu niyaaba baabkii ugu dambeeyey waa ficli mudaaricoo muctalul aakhira islamarkaana xaalatlajasma joogo sukuun meeshii lagu jasmin lahaa ayaa waxaa lagu jasminayaa xadfu xarfilcilla xadafkaana wuxuu naa'ib ka noqonayaa sukuun haddaba xadafka sukuun ayuu ka naa'ib noqonay arrinkaa intuusan ka hadlin ayaa wuxuu ka hadlay uu ku baray ficliga muctalul aakhir naxwiyiin ay u yaqaanaan sideedaba ficligee muctalul aakhir loo yaqaan oo naxwiyiin muctalul aakhir ay u yaqaanaan ficliga xuruuftiisa marka la tiriyo xarafka ugu dambeeya uu noqdo alif ama wow ama ya ficliga ayaa muctal loo yaqaanaa sida yakhshaa iyo yadcuu iyo yarmii ficligaasaa muctala horta muctal baro marka aad muctal baratay kadib kadibaa icraabkiisa laguu sheegayaa iyo icraabka la qadaraya iyo kan daahiraya iyo kan xadaf lagu jasminaya iyo markaasaa laguu sheegi doonaa laakiin horta muctalkii garo waa ficliga xarafka ugu dambeeya alif ama wow ama yaa uu yahay sidaa ayuu u wadaa wa ayu ficlin beydka icraabkiisa si fiican u fahan ayu mubtada weeye waana ismu shari jaazimun yajzimu ficlayni alwalu ficlu shari waani jawaabuhu wa jazaahu laba ficli ayuu jasminayaa oo min akhwaati intii jaazimada ahayd oo shardiyada ahayd ayuu ka mid yahay waa ismu shardi laba ficli jasminayo ficlinta loo idaafeeyeyna mudaafu ilayhinimuu ku jaraya asbaau shardi oo dhan marka la laysku daro waa halka ismiya mucrabka ka ah asbaada kaleo idil waa wada mabni waayahay ayunta inay mucrab noqotaana waxaa u keenay ilaa ayun xaraf bay shabihi ismu shardi marka ay tahay waxayna ka shabbihiyeen xagga macno ku gudashada ilaa shartigu waa macne mabni nimay xaq u lahayd in la bineeyo mucrabu waxaa ka dhigay shabihii xoogga badnaa ayaa mucaarido lagu sameeyey oo idaafayntan la idaafeeyey idaafay laasimtaa laasimidda idaafe ay laazimi ayaa mucaarido ku samaysay ilaa idaafadu min khawaasi lasbaab ay ka mid tahay sidaa ayaa loo icraabay mucrab u noqotay waayaha ayunoo eh, ismu shari ah ficlinna mudaafu ilayhi uu yahay ficlu shardigiisii awi waa maxduuf lidaruurati nadmi baana loo xadfay kaana maxduufa awey kaanadaa maxduufada ayaa laba icraab kuugu bannaan yahay naaqiso weeyo aakhirun waa ismigeedii minhuna aakhirkuu nacti ka yahay alifna waa khabarka kaanada xadfan mawquufun calaa luqati rabiica daruuratu nadmi baa ka fiican buu yidhaahdaa ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayh yanii insha allahu tacaala baabulwaqaf marka aan gaarno waxaan arki doonnaa ismiga fatxada ku tanwiinsan marka la waqfinayo tanwiinta alif in lagu taagaa la yaqaan oo zaydan meeshai ahayd zaydaa la yidhaahdo niman reer rabiica la yidhaahdo ayaa tanwiinkii iyo fadxadiiba inta ay xadfaan ay sukuuninayaan oo zayd bayayay ku waqfiyaan haddaba qoladaa luqadoodu ku waqfiyey in la yidhaahdo waxaa ka wanaagsan daruuratu nadri weeye in la yidhahdo waayo ibnu maalik maa huwa min rabiica reer rabiica ka mid maaha luqadooda nabuusan isticmaalayn daruuratu nadmi ee gabay buu wadaye gabaygan daruuradiisu u waqfiyey sidaa in la yidhaahdaa ka fiican ibnu cuhaymiin raxmatullaahi calayhi sidaasuu yidhaahdaa waayahay oo waawun ayaa kuu timid waa mubtada khabarkii ka xadfan yahay nactigiisiina xadfan yahay oo wuxuu ahaan lahaa ow waawun wow maya waxaan u jeeda waa khabar mubtada ka xadfanya ow aakhirun aakhir aakhirka oo minhu ficliga xaggii ka ahaaday waawun uu yahay ow yaa fa muctallan jumladaa fa'da la gelaya mubtada loo qadarayaana waa jawaabu shardi kaa waa icraab icraaban labaad waxa weeyaan kaanada maxduufada ah shaaniye in laga dhigo oo damiiru shani bay u qaadani ismi la yidhaahdo aakhirun mubtada weeye minhu ayaa nactiya alifunna waa khabarkiisa jumlado iswadataana khabarkii kaana weeye la yidhaahdana way suuroobi karta taamanimo in lagu luqluuqana waa dhici karta wa ayu ficlin ficli kaana uu ahaaday aakhirun aakhir aakhirka oo minhu ficliga xaggii ka ahaaday alifan alif uu yahay aw aakhirun minhu ama aakhir xaggii ka ahaaday ayaa waawun waaw ah ow yaaun yaa fa curifa fa huwa ficligaa curifa waxaa lagu yaqaanaa muctalan muctal ayaa lagu yaqaana فالالف انوي فيه غير الجزم وأبد نصب ماك يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما فالالف فاقصد قصد الالف الف قصد ان ونيو فيه الف كدحدي waxaad ku niyootaa غير الجزم جزم wixii aan ahayn وأبد موجي نصب ما شيء نسبه كيدعو إيا ويرمي لمده والرفع ونوينيو الرفع الرفع فيه ما يدعو إيا يرمي waa xadiif xadaf jaaziman xaala tahay mid jasminaya alaaahunna saddexda xarafba xadaf taqdii waxaad gudani xukman xukumka oo laaziman laazima ee ficligii muctalulaakhirka ahaa ficliga muctalulaakhirkaa qaabka loo icraabayo ayuu doonayaa musanifka inuu ka hadlo muctalulaakhir ficliga haddii uu ku soo baray waa ficliga wow alif yaa saddexdaa mid ka mida u dambeeye marka la icraabayo iyo qaabka loo icraabayo ficliga alif hadduu ku jiran yahay xaalatlajamada waxaa ka aahiri calaamatljamu xadaf bay kaga aahiri aliftii xarfulcilada ahayd ayaa la xadfi labada kalese waa lagu qadari oo ficliga alifta ku jiran xaalatu rafca haddii uu joogo damaa lagu qadari xaalatu nasba haddii uu joogaana fatxaa lagu qadari maxaa loo qadarayaa litacadub ismigii muctalun bilalifi ahaa saddexda xaraka lagu qadarayayba litacaduri baa loo qadarayay oo xarakadii in laga muujiya aan suuroobi karin ficligan alifta ku jirana waa lamidoo xaalatljasmada sukuun xadaf ayay kaga daahirtay xaalatu rafcada iyo xaalatu nasbadase waa lagu qadari calaamatulciraabkii damadii iyo fatxadii litacadul ayaa loogu qadari garana ficliga wowda ku jiran ama yada ku jira yadcuu iyo yarmiin la mid ah hal ciraabaa lagu qadaraa oo keliya xaalatu rafca xaalatu nasbada fatxa ka daahir xaalatljasmadana xadaf bay kaga daahir ficlaga muctalluun bilwawi ama bilyaai ah hal xarakaa lagu qadari xarakadaa lagu qadarayana xaalatu rafca marka u joogaa dama lagu qadari maxaa lagu qadarayaa liiqal way ku culus tahay oo dammadaa wow iyo ya dusheed ku culus waa yahay amaa xaalatu nasba haddii uu joogo fatxadaa ka daahiri lan nadcuwa min duunihi ilaaha min qabli an yatiya yowmlaa bayc fadxadii way ka daahiri xaalatu nasbada xaalatljasmadana saddexda xarful cilaba waa la xadfayaa intaasu ka hadlaya alalifa min baabi alishtiqaal inwida dambe ayaa ka mashquushay oo mafcuulnima u qaadan lahayd way mashquushayoo waxay ku mashquushay hayrada mafcuulu bihi u qaadato damiirkiisoo fiil lagu jarayna ee iyaduu ku tacalluqayaa inwiduu ku tacalluqay waxaa laasima marka al alifada nasbisan ficli maxduufe in loo qadaro haddaba ficliga mashquulay hadduu ku mashquuli lahaa ismiga saabiqa ee damiir uu leeyahay isla markaana uu toos u gaari lahaa ficligaa ficli lamidaa la qadari lahaa ficligaa lafdan wa macnan ficli lamidaa la qadari lahaa kula insaanin alzamnaahu taa'irahu fii cunuqihi oo kale kula insaanin kulladaa nasbisan alzamnaadaa ka mashkuushay oo huda ismiga saabiqa ee damiirkiisay toos u qaadatay ku mashkuushay waaya kullada waxaa loo qadariyay alzamnaadaa mid lamide ah. alzamnaa kula insaanin alzamnaahu taa'irahu fii cunuqihi haddiise ficliga uu ku mashquulo ismi daahir ah ee uusan ku mashquulin damiir ismiga saabiqa uu leeyahay ficligan mashquulay ficli lamid ee lama qadari karo waayo macnaha been noqonaya si uusan macnaha been u noqonin ficligan mashquulay ficli macna ahaan looga fahmayo macna ahaan ayaa loo fahmi laakiin ficligaa aan lamid ahayn in loo qadaraa laazima waa yahay inwida hayraljasmi oo ismi daahirayso kuma ayan mashquulin haa falalifadii hore waxaad u qadari ficli inwida macno ahaan looga fahmayo iqsid wey raadi horta alif ficli alif ku jirana waa inaad soo heshaa marka hore iqsid u qasad alalifa alif u qasad inwin niyow fiihi alifka dhexdiisa hayraljasbi jasba waxaan ahayn ku niyow wa abdin muuji nasba maa shay nasbihi ka yadcuu iyo wayarmii lamida ficliga wowda ku jiran ama yada ku jiran nasbihiisa muuji warafca wanwin niyow arrafca rafca niyow inwidani arrafcada idaa mafcuulu bihi toos u qaadani ma ayan mashquulin inwin niyow alrafca rafca niyo fiihimaa yadcuu iyo yarmi iyo waxa lamidka ee ku niyo waa xadiif xadaf jaasiman xaal aa tahay mid jasminaya saddexda ficliba alaahunna saddexda xaraf xadaf alaathahunnada ixdif iyo jaasiman ayaa ku tanaasucaya oo mid walba mafcuulu bihi inuu ka dhigtuu doonaya jaasimanta dambaysay calaa ariiqi lbasriyiin ixdiftana ka xadaf jaasimanta haddii aad siiso aaaahunna hunna damiirka wuxuu noqonayaa afcaash oo wuxuu noqonayaa ixdif xadaf jaaziman xaal aa tahay mid jasminaya alaaahunna saddexda ficli bay jasminaya ixdifata haddii aad siisana alaaahunna damiirkooda wuxuu u noqonayaa saddexda xaraf ee xarfulcillaha ah ixdif alaaahunna saddexdii xarafba xadaf jaaziman xaal aa tahay jaazimanna mafcuulkeedii waa xadfan yahay saddexda ficli mid jasminaya xaal aa tahay taqdi waxaad gudani haddaad sida yeesho xukman xukumka oo laaziman taqdi waxaad xukumi xukman xukumka oo laaziman laazim oo naxwiyiinta agtooda laazimka wallahu aclam wsal allah wsala baaraka ala nabiyina wala alihi wasabi ajmaciin